الحadيiث الخامس والaلaaثون xadيiثka sddن iyo شhaneeya hada محaلu وrawى الbخaaرiي bخaaري wuxuu ka wariyay can بن cabاasi رaضي الله canهuma أيضا أنhu cabdاللahi بن cabاas samca نبya nabigu maqlay salى الlaه عليه وaسلم يquل xaaluu leeyahay laa ykluwana yuusan la kali noqon rajulu nin bimra'atin haweeney nin yuusan haweeney la kali noqon masladaas iiriya maxaa la yidhaha khalwa waxaa la yidhaah ninka iyo gabadhu inay wada joogaan meel aan qof kale u jeedin waa intaas labadooda meel jooga ajnabiga kale yihin qof kalena uma jeedo qofkana laga hadla waa qof qaangaara caruur yaroon laga xjooli mayo khalwo waasa day guri iskula jireen day gaari iskula jireen hadday duur cidla isla joogaan kulli waa khalwo labadoodu meel inay joogaan cid kale saddexaadoo qaangaaruhna aysan arkayni taasaa waxaa la idhahdaa khalwo waa xaaraanma laa yakhluwana yuusan la kali noqon rajulu nin bimra'atin haweeney walaa tusaafiranna yaysan safrin imra'atun haweeney ilaa walxaal ma aha la jirkeeda maxram uu yahay maahan fiiriya xajka xataa lama ogolo gabadhu inay aaddo iyadoon maxram la socon faqaama rajulu nina istaagay faqaala wuxuu idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo uktutibtu aniga waxaa laygu qoray fii qaswati kada wa kada duulaanka hebel hebelah oo gaal heblo loo duulaayo a ah, aniga laygu daray ciidankaas halkaasa aniga laygu qoray wamrati ah, wakharajat way baxday imraatii xaaskaygii xaajatan xalay xaj aaday haweentiina xaja u socota fiiri waa laba cibaado sooma kanuna jihaad fii sabiillahi aad ayaduna rugni min arkaa islaam nabigu ma dhigo iska laruureen dhib ma leh ah, dhib ma lehe marba haddii xaj ay u socoto muslimiin badanay iskala socotaa gabdha iqaadahay la socotaa lagu kalsoon yahay dhib ma leh hadda waxay la xajineen waa gabdhihii saxaabada iyo nimankii saxaabada adiguna camal weynoo socota jihaadee dhib male daruuro waayo ma dhihi nabi wuxuu yidhi ka joog jihaadka raac fiiriha waxaa laga soo ay laga soo celiyey waa maxay waa jihaad fii sabiilillah ah, ilaahay acmaasha lagu dhawaada kuwa ugu fadliga badan kaasaa nabigu ka celiy oo yidhi raac haweenka oo la xaj ka war maantana waxa weeyaan nin ganacsada inta dubay fariiso islaamta leeyahay marna sii soco marna soo soco xagga igu ima ama dubay ama wuxuu u fariisanaa nairobi war maa soo doonta wuuu leeya xoogaa waxba fursadaa idhaafay waa fursad adduun uu wuxuu rabaa qiil inuu ka dhigto mara gabal su-aalu weydiina wuxuu le shiikhow xoogaa meesha walaa isku markay aadana waxba iga baxsanaya marka diyaaradda haddaan soo saarto ka warran leey war jihaad fii sabiillahi nabigu ka reebay sal allahu alay ka war jihaad fii sabiillahi nabigu ka reebay say kuugu bannaanaan adig nabi wuxuu ku yidhi idhab taag faqaala nabi wuxuu yidhi idhab taag faxuja xaji maca mra'atik haweentaada la jirkeeda xaji rawaah bukhaariyaa wariyey saddex kun iyo lix xadiiska axkaamta laga qaadanaa fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu in la iska reebay can khalwati rajuli ninku inuu la kali noqdo bilmar'ati haweeney waa la iska reebay waa xaaraan walmar'ati haweeney inay la kali noqoto birajuli xaaraan weeye liannahaa khalwada isla kali noqoshada miftaaxun waa fure firahaas furahaasoo lilfaaxishati zinada u sugnaada nabiga xadiis kale ku leeyay markay labadoodu isla kali noqdaan shaydaana shirkaas ka soo qaybgala oo saddex ku noqo markaasuu isku qalqaalina ah, shir shaydaan waa yeelka yahay ah, shaydaana waa yeelka noqonay marka waa furihii wiil iyo gabar qol iskula jira meel cidlaan loo jeedin luuq iskula jira gaari hoosta ka xirtay maryaduhu waxa weyan madow yihiinoo loo jeedin meeshaas waxa weyan shir shaydaan uu zinadiya loo dhowaaday waqad qaala allahu tacaala ilaahna wuxuu yidhi walaa taqrabu zina zinada ha u dhowaanina ha zinaysanina laba dhigatay ha u dhowaanina macnaheedu waa maxay sababtii keeni laheyd baa ka fogaada ha u dhowaanina innahu zinadu kaana wuxuu ahday faaxishatan mid foolxun wasaaa waana xumaaday sabiilan xagga wada ahaan wadda xun wey falaa taqlu lmar'atu haweenaydu la kalin noqon haween albaaliqatu kaangaar ah hayra maxramiha maxramkeedii qof aan ahayn fii jamiici xaalaati xaaladaheedoo dhan uma bannaana xaalad gaaraho khatara musiibadu ka timaaduu kuu sheega wa khusuusan gaar ahaan faltajtanib ha ka fogaato canhaa khalwada gabadhu khalwada ha ka fogaato cinda khidbati rijaali raggu markay soo doonaan iyaha gabadha gabadha marka nin guur ka soo doono waa mararkay ugu khatarsantaha sida loo wado loo wado loo wado loo wado aa musiiba dhacayda meeshii marka farxad iyo guur iyo aroos la rajaynayey marka caloosha bala buuxido markaasuu asna ka horgufana uu leeyahay ambah dambele ku samey mid kalena balow ku samay doona igagu hadhowna waxaa ishudhan iyadoo booyeyda iyo qaraabadeedii oo muruga usoo hoyatay gabadhii guurka iyo qayrka laga sugayey oo wacal caloosha ku xambaarsan so uma jeedin imisa maalin walbana soo marta waay qabaa ay leedahay war kuma qabay ornagat Ah, markhaati ma hayda abeen ma hayo ah, walaweyn ugeey war walaweyn ma geyn ma geyn adeer ma taqaan shii lagu geeye ma aan maandha markhaatiyaalka ma aqaan ma aqaan wareer adigu ilahay ka cabso ma ruma maya allan ka cabsaa beenaale waa gabadha haye kitaab naf iyadoo ilintu ka socoto calooshu buxda aabiid wadan hooyadeeda wadan walaalkeeda wadan abtigeeda wadan imisa maalin walba adkeed waxaasoo dhan maxaa keenaya khalwada haddaysan isku soo dhowaan ma dhici lahe maya shirka waa yeelka uu ka yahay shaydaanku way balaayadu wakhusuusan gaar ahaan faltajtanibha ka fogaato gabadhu canhaa khalwada inay nin la kali noqoto cinda khidbati rijaali raggu markay doonayaan iyaha gabadha wa dalabihim markay ka dalbayaan minhaa gabadha azawaaja guur fa kaiira ma in badan tutasaahalu waa la fududaystaa alkhalwatu isla kali noqoshada fii haadii xaalati xaaladaas wiilkuu gabadhu guur ka raba waa la sheekaysaa qaaraba qol iskula xihay watanshau waxaa ka dhasha minhaa khalwada alfaaxishatu zinu wayanqalibu zawaaju guurkii wuxuu isku bedelaa guurkii alma'muulu oo la rajaynayey ilaa zinan zino iyo wakaybatin hoog iyo shanlayto wuu isku bedelaa wixii la sugayy allah subxaana wa tacala alam sal اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed